xadiidka labiyo toddobaatanaad ayuu marayey waxaynu ku jirnay baabka sheegaya waysada iyo waxyaabaha buriya gaar ahaan waxyaabaha uu qofku u weysaysanayo muujibaat ulwuduu la yidhaahdo marka xadiidka caaisha waxay leedahay kaana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam yadkuru llaha calaa kulli axyaani nebigu wuxuu ahaa mid ilaahay xusa xaaladihiis oo dhan axyaani fii kulli awqaat waktiyadiisa dhan marka hal wakti baa laga reebayaa oo ah marka uu maaragtay jinaabaysan yahay ayaanu qur'aanka akhrii jirin waxaa sheegaya xadiidka cali uu warinaya kaana nabiyu yaqra'unu lqur'aana maa lam yakun junuban nebigu qur-aanka wuu noo akhriyi jiray haddii aanu jinaabo lahayn laakiin hadduu jinaabo leeyahay ma akhrii jirin qur-aanka sidaasaa riwaayadaasi ay tilmaantay axmed baa wariyey abu daauud tirmidi nasaa-i ibnu maaja tirmidi riwaayadaas saxiix buu ka dhigay buu kuhi sheekh xaaladaha waxaa laga soo reebayaa xaalada bixaalati albawli waalqaa'idi waaljimaac waktiga markaa uu qofku xaajo gudanayo ama galmadii wixii lamida uu ku jiro xaaladahaasna dikriga waa laga soo reebayaa sida axaadiidta soo socota aynu ku arki doono waaya waysada wixii markaa dhammaanteed barhkeedna way ku buraysa nusuusta daahirkeeda sida laga fahmayo haddii qofku uu barhtan kaga jiro ka jabto macneheedu waa inuu kusoo celiyo un waa sidii salaad oo kale waayo xadiidkaa intaas ayaa lagu sii raacinaya aayadda waxay xadiidka isu macnay aayadda ilahay uhi alladiina yadkuruuna allaha qiyaaman wacuudan wacalaa junuubihim wayatafakkaruuna fii khalqi asamaawaati waalard muminiinta ilaahay uu ka warramay iyagoo taaganaya fiifa macnaha xaaladahooda o dhan weya wa can anas ibni malik radia allahu canhu ana anabiya sala allahu calayhi wasalam nebigu ixtajama wuu istoobay wasallaa wuu tukaday walam yatawada ma weysaysanin oo toobinkii daraaddii lama weysaysanin ee sidii uu isu toobay inuu tukado jilicsan sidaa daraaddeed xadiidku waa daciif waaya tilmaamaya waxa toobinka la idhaahdaa in aanu jebinaynin waysada ayuu tilmaamaya dhiigiioo jidhka ka soo baxa mar haddii aanu xubinkaa meelaha qashinku ka yimaadee haddaanu dhiigu ka imanin inaanu jebinaynin horena waynu usoo marnay khilaafka ka jira in loo badnaa inaanu jebinayn qolyaha jebina lawow jebinayaana waxaay u badnaayeen inuu macnaha wax badan yahay waayahay marka walaslu baqaau dahaarati xataa yaatiya maa yarfac hada alasl wakhtaarahu shaykhuna cabdiraxmaan assacd buu ku leeyay macnaha in aanu jebi unqaacada iyo waxyaabahaas khilaafkii ku jiray culimada baalkaa toobinka la yidhaahdaa buu ku uhi waa dawaa waayo xadiidkii nebigu uu laga soo wariyay saxiixaaba waxa uu tilmaamayay ashifaau fi halaaa sharbatu casal wa sharbatu mixjam wakayatu naar caafimaadku saddex buu ku jiraa cabitaanka malabka iyo e, toobidda iyo dalka waayo sharcigeenuna waa dhiirigelinayaa inuu qofka bani aadamka ah isdaaweeyo xaq uu leeya oo loo fasaxay weeyaan xadiidkaa jaabir ibna cabdillaahi warinaya muslim ku sugan ayaa tilmaamaya likulli daa'in dawaa faidaa usiiba bidawaa'i daa bara'a biidni illaahi caza wajal cudur walba ilaahay wuxuu usoo rogay dawo marka inta lala jiifaye lala bukaa waa intaan dawadiisa la helin markasta dawadiisa la hel ilahay damkii waa bogsanaya qofkaas waay وعn mucaawiyata radia allahu canhu قال قال rasuulu اللhi صلى الله عليه wasalam نبgu waxau ihi alcaynu ishu wikاء sahi wikاء الshي dabada hilaygeeda weeye fa idaa naamat ilcaynaani labada indhood marka ay seexdaan istatlaqa alwikaa hilaygii wuu furmayaa waxaana laga yaabaa in neefi soo baxdo riwaayada axmed iyo daaraqudni ayaa wariyey waxa uu kordhiyey ka dambo daaraqudni waman naama qofka seexda falyatawada ha weysayso wa haadihi ziyaada ziyaadadan iyada aynu arkaynaa fii hada alxadiid cinda abi daawuud min xadiidi cali xadiidkaa markaa cali uu warinayo ayaa ay ku jirta cinda abi daawuud duuna qowlih intanaan ku jirin istadlaqa alwikaa wa fii kila alisnaadayni dacfu labada sanad baa tamardarhaa ku jirta wali abi daawuud aydan wuxuu isagu la dheeraadiyey mar kale can ibni cabbaasin radia allahu canhuma marfuucan iyadoo xadiidkana nebiga loo kor yeelayo oo mawquufaan ahayn inama alwuduu'u waysada waxaa lagu leeyaho weysaysanaya calaa man naama qofka seexda qofka seexda mudtajican isaga oo iskala bixiyayoo seexashadiisu aanay fadhi ahayn wa fii isnaadihi dacfi sanadkan laftiisa dacfi baa ku sugan buy marka xadiidka cumuuman marka guud ahaantiisa laego waa xasan waayo inkastoo riwaayinka qaarkood ay wax la yar kordhayaan waxaanu xadiidku tilmaamayaa in hurdadii weynayd ay jabinayso waysada markuu qofku si wanaagsan u seexdo ee uu isu kala bixiyo in hurdadaasi ay jebinayso waysada horaanaynu soo marno waxaa xadiidka uu faa'iideynayaa naqd lwuduu'i min ariixi alkhaarijati min adubur waxaa kasoo neefta ka soo baxaysa xagga dambe inay jebinayso waxaa kaloo xadiidku uu tusinayaa hurdadu la fahaanteeda bidaatiha inaanay u jebinaynine ay tahay madinatu naaqid wixii burinaya waysada jebinayay ayaa ay xarun u tahay oo ah dee nin wax soo baxaan waa kaa nebigu uhi markaa labada indhood hilay waxay u yihiin dabada hilayga ma taqaano hilay mise taraydhkaad garanaysaa taraydh taraydhka caagadda oo kale waxay taraydh u yihiin dibadde taraydhkan caagadda lagu xidho furkaa taraydhka leh waa labada indhood waa furkii dabada weeye marka hilaygu dee had iyo jeerka haanta iyo sibraarka iyo lagu xidha af soomaaliga hilay la ydhaa haanta way hilan tahay lingaxa maaha lingaxuna wuu sii adkaynaya hilaygu xoojinaya marka dabadu inta ay kuu hilan tahay ku lingaxan tahay waa inta aada soo jeedo kolse haddii aad seexato insaankii waa daciif daciif wey isma oga wax ka daldalmaya wax xagga hore ka galaya iyo wax xagga dambe ka socda midna isma garanaya xaaladiisu intaasay ku siman tahay ba marka macnaheedu waxa weeye kol haddii aad seexato labadii indhood ee soo jeeda ee keenaya shucuurka iyo dareenka macnaha la socday kol haddii ay seexdaan qofkaasi aana wuxuu u yahay in wax ka soo baxaan waaya waxaa kale oo markaa lamida hurdadii caqligiioo taga oo waali iyo suuxdin iyo sukri macnaa waali iyo suuxdin iyo cabitaanu qofku wax cabbay ku taga dee intaasba marka uu qofku galo isma oga wax ka imanaya sida hurdadoo kale waa khumuul masxuuba binafyi lidraaki waashucuur oo qofka jirhkiisi iyo maskaxdiisi ayaa idraagi iyo dareenkii iyo soo jeedkii ay lahayd baa meesha ka baxaya kolkaasaa istirkaau lcadalaat xubnibaa fidsamaya meelahaa fidsamayay ku jirtaa meeshan heeganka ku jirta giijismayd marka horena kolkaa xadiidku taasuu tilmaamay dee xadiidkii saxeexaana horeynu usoo marnee tilmaamayay markii almasx cala alkufayn aynu soo maraynay hurdada waxaa la yidhahdaa inay jabinayso istadlaqa alwikaa markaas eh, marka la eego axaadiidta xadiidkan qaybihiisa adu waa xasan kaa hore saxeexiina wuu jiraa hurdadu way burinaysaa weeye marka lasoo ururiyo shayga la idhaahdo weysada waase dee khilaafka ku jira soo aragnaye qowlka raajixa waxa uu ahaa oo sheekhuna aada moodaa inuu usoo qaatay kan qofku marka uu fadhiga ku seexda ee hurdadiisu ay khafiif tahay inaanay hurdadaasi jabinayn laakiin marka uu luga fidsado si weyn u seexdo in ay jebinayso ah, labadaa xadiise hore ayaynu saa kusoo jamcinay sidii baanu kani tilmaamaya lagu jamcinayay marka halkaasu usoo qaatay xadiis dhexdhexaadinaya kuwa hore wacan ibni cabaasin radia allaahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaal nebigu waxa uu yidhi ya'tii axadakum ashaydaanu midkiin shaydaanka u imanaya fii salaatihi isagoo qofku salaada ku jira ayuu ka layna daba dhiga laynagu saliday shaydaankii imanaya fayanfuku waxa uu afuufayaa fii maqcadatihi meesha lagu fadhiisto dabada ah ayuu afuufayaa fayukhayalu ilayhi waxa la moodsiinayaa oo qofkii tukanaya uu ismoodayaa annahu isagu axdatha inuu weyse jabayoo neefi ka timi walam yuxdit mana weyse waa la afuufay walam yuxdit mana weyse jabina balaaya u baxday oo shaydaan baa ku ladhan faidaa wajada dalik arrintaa marka uu qofku dareemo ee uu isilaa war armaa wax kaa soo baxay falaa yansarif yuu ka bixin salaada xataa yasmaca sawtan ilaa uu dhawaaq maqlo aw yajida riixan ama uu ur dareemo inta ka horaysa waa shakie shakigaa yuu tixgelinin akhrajahu lbazaar ayaa soo saaray wa asluhu fi saxiixayn xadiidku asalkii saxiixaynku ku yaallaa waa saxiix weeye min xadiidi cabdillaahi bni zayd ayaa warinaya walimuslimin can abi hurayrata radia allahu canhu naxwahu muslimna wuxuu wariyey kanoo kale oo abi hurayre uu ka warinayo isna xadiidka saxiixnimadiisa sii tilmaamaya walilxaakim xaakimna isaguna waxa uu la dheeraadiyey mustadraga uu ka daba tuuru ka daba geeyu ku dhammaystiro saxiixaynka can abi saciidin marfuucan isagoo isna kor yeelay idaa jaaa axadakum ashaydaanu wardadiioo midkiin markuu shaydaanku u yimaado faqaala uu yidhaahdo innaka axdadt waar hebelow waad weyse jabtay waad weyse jabtay kolka uu yidhaahdo falyaqul qofku ha yidhaahdo kadabta been baad sheegtaye maan weyse jabin waarajahu ibnu xibbaan isaguna waxa uu soo saaray kadalika sidoo kale bilaf lafdiganuu ku soo saaray falyaqul fii nafsihi kadabta wey gaar ahaantiisa maaha wuxuu afka kala dhawaaqayo riwaayinkaa isfasilayuu sheekhu saasuu soo celcelinayaaye falyaqul fii nafsihi kadabta isaga oo qofku isaga uun isla hadlaya ha yidhaahdo waa been xadiidkani waxa uu tilmaamaya maadaam dee aynu ku jirno gebagabadii baabka waysada Eh, waxyaaba mubdilaat lwudu shakiga waxaa la ydhaha inaan lagu xisaabtamayn ashak laa yuairu fi ahaara asalkii hore dahaarada aha unbuu qofku iskaga soconayaa shakiga waxyaabaha u asal inuu shaydaan yahay buu xusay rasuulku sala allahu calayhi wasalam oo adoo banaanka jooguu ku imanayaa adigoo salaada joogana wuu ku imanayaa intuu ku yimaado wax kuu sheegi maayo keliya ku dayn maayo taasi operation buu kugu fulinaya ficil buu kula imanaya waa kaa rasuulku tilmaamay sala allahu calayhi wasalam inuu ehm, ku afuufayo maqcadada waa xagga dambe xagga dambe u afuufaya musiibo wax ilaahay nagu sallade wey marka afuufidan wuxuu uga jeedaa inuu neeftiisa u egeysiiyo neeftaadii si wax kaa soo baxeen oo kale sawir so noocaas markaasaa qofkii wuxuu moodaya anahu axdad in weysadii ay ka jabto nana weyse jabay arrintaa markuu dareemo qofku yuu salaada ka bixina salaadiisa haiska wato ilaa uu yaqiin hela buu rasuulku uhi sala allahu calayhi wasalam goortuu dee qofku cod maqlaa wax weyn baa dhacay haddii uri timaadana dee arrinba ka sii weynaa wax sahla maaha marka waa wax dee muuqdo wey waxaa loo ogol yahay qofkii waswaaska ah shaydaanku uu ku keenay inuu jawaab nafsiya siiyo maha jawaab qawliya laakiin waa inuu idhaahdaa sidaa xadiidku sheegay kadabta waa wixii waswaasoo dhan saasaa lagu jawaabay dadka waswaaskuna dhibtiisu runtii leey dadka qaarkood baa ku imanayo waxay ku odhanayaan mar alla marka waan arkay nin caynkaagu mar alla markaan salaada galo ayuu naqas iga furmaya <laughs> subxaan allah kan afuufidiisun baa ku weyn oo dikrigiisaa yar qofkan ama waxaa laga yaabaa in shaydaan ku jiro oo qofkani musaab uu yahay musaab uu yahay mar alla markaas ayaa waxaas igu sii badanaya had iyo jeer oo aan dabeedna xishoonaya oonan jamicii la tukan karaynin oo aan kalifaysa inaan gaar u tukado mid kalea ku odhanaya markaasaan bakar yeelanaya macnaha naqas afka ah oo aan isleeya dadka hareerahaaga ku tukan ku tukanaya ayaad ku dhibaysaa markaasaa dabeed gooni isaga tukanaya mid kale ayuu u sawirayaa inuu maxaanku dhaha kaadi imanayso taana dee wakiil rasuulku sala allahu calayh wasalam ku icraajinayay in qofku in yaroo biyaa intuu qaado markuu weysiisto kadib inuu halkaa guntiga ku shubo dabeetana markuu dhahdo kaadi baa kaa timi maya anigaa biyo ku shubun buu leeyahy qofka ah, kaadi maahae anigaa biyo ku shubay <laughs> waa kadabtadii oo ficila kadabtadii oo sidan loo dhigay wey waxaa kaloo runtii aynu aragnaa waswaasku dhibaatadu leeyahay qof salaadii gelaya oo salaadiiba xidhmilaad ah xataa laga isagoon usalidiiba qoladii isticmaalaysay ahayn ayaa allahu akbartaasi sbiidka ay qaadan waayey allaahu allaahu allaahugaasuu ku celcelinaya inta aada ragcadda hore la dhammaynayo marka qofku waxaa laga yaabaa inuu madhabtan shaaficiga qaarkood ma wada ahee ayaa kutubaha qaar waxaad ku arkaysaa marka uu salaada qofku gelayo waa inuu arkaanta dhowr iyo tobanka niyadda soo maraya siquu qofku ku yar qalaacdo niyadda waa inuu soo wada maraya dabeetna qofkii wuxuu isku dayaya inuu arkaantii dee sida muraayada saa usoo mariyo sida videogan wax ka yaayaacayaan oo kale kolkaasuu kolba odhanaya kumaad wada dhammayn iminka waxbaa ku dhiman qaar baanad gaadhin waxaasoo shakiya diinta waa yusri ridwaanu nabiga caleyhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisii marka aad diraasayso sida ay u cibaadaysan jireen si waxay ahayd sahla oon xaraji ku jirin qofku inuu aayarun wixii shaydaanku uu kusoo cusboonaysiiyeba yidhaahdo jawaabun siiyo jawaab siiyo taasuu kaga gudbi karaya xadiidka waxyaabaha laga faa'iidaya waxaa kamid a ah alaslu baqaau maa kaana calaa maa kaana qaciidada ah asalku waxa weeye shay waliba siduu ahaa un inuu yahay marka qofku hadduu daahir ahaa inuu dee daahirnimadiisii ku sugan yahay waxa taa ka yaro duwan intaanad salaada gelin haddaad shakido oo markaad masaajidka soo gelayso ama aad salaada kusoo socoto haddaad shakido oo aad tidhaa talo weysadii miyay kaa burtay mise kaamay burin iska weysiiso laakiin tani waa xaalad gaara ah, adigoo cibaadadii bartan kaga jira lama ogolaynad raggi wax ku xisaabtanta eh, shaydaanku shay eh, mutakhayalahoo uu samaynayo qofka inuu wax muuqdo uga dhigi karo ayaa aada arkaysaa ilahay in laga magan galayo qofka muslimka ahi waa inuu noqdaa qawiya aliraada naafida alcaziima mid go-aankiisu adag yahay oon ciiriciirayn oonu shaydaanku lasoo kici karin shaydaanku waa cadow waxa ugu muhiimsan uu kaaga soo duulayaana waa cibaadada alleh ina shayطaana lakum caduwa faاtakhiduuhu caduwa inamaa yadcuu xisbahu liyakunuu min asxaabi الsaciir riixdaas sii soo baxaysa inay wax salaada fasaadinayso soo aragnay shakigu ku xisaabtan male laa ahara lishaki bacda alfiraaqi min alcibaada xataa markii aada cibaadada ka baxday ku xisaabtan male baab adaab qadaai alxaaja wuxuu baabkani u guntay inuu ka warramaya sida uu qofku xaajadiisa u gudanayo aadaabta islaamku u dhigay aadaabta islaamku u dhigay ayaa uu sheegi doonaa xaajada xaajadu waxa weeye waxaan qofka ka soo baxayo layska yska asturayo ayaa la asturaya waxyaabahaasaad ku arki doonto waa aadaab aada u qurux badan islaamku uu dhiiriyey fidrada wanaagsan iyo abuurka fiican waafaqsan waa in dadka laga fogaado isha la iska asturo qofkii uu iska ilaaliyo meeshan uu waxaan ku gudanayo in wasakhi kaga soo duulduusho digriga marka uu gelayo marka uu ka soo baxayaba inuu ogaado habka uu u fadhiisanayo qalabkii uu ku dahaaro qaadanayo sida uu usoo diyaarsanayo sidoo kale waxyaabaha aanu ku istijoonaynin ayaa la inoo sheegi doonaayo mamnuuca meelaha dadku fadhiisto iyo meelaha ay ka arooranayo in la iska ilaalin doono qiblada inaan loola jeesanaynin aamuska in la ogaado si fiican in waxa la isaga nadiifiyo adaabtaasoo dhan baynu arki doonaa axaadiista kusoo aroortay tilmaamaysoo la barayo naftaadaad baraysaa reerkaagaad baraysaa caruurtaadaad baraysaa iyo ummadda ciddii aad xusheegi karayso o dhan runtii marka taa la fuliyo wax badan baa hagaagaya nadaafadda qofka ta gurigiisa ta deegaanka ta suuqa intoo dhan way hagaagaysa dadku marka ay arrimahan fulinayaan iimaan ahaan bay u fulinayaan waxay u fulinayaan cibaado ahaan ayay u fulinayaan dabeedna dadkii caafimaadka ka shaqaynayay iyo dowladdii iyo waxba lagu hawshoonba maayo waa dad jabsan oo layliyan oo diintooda ku carbisan wey dad la maamulo waxa ugu wanaagsan dad diin leh dadka had iyo jeer wax maamulaa in badan bay diinta ka cararaane waxaanay ogeyn nuxurka iyo xigmadda iyo wanaagga ku jira dad diin leh baa ugu wanaagsan dad la maamulo lannahu askar badan ba u diri mayo sida iimaankooda ka hakinaya waa arrin cajiib wey waxaad arkaysaa diintuna inay tay diin lxayaa waa diinta nolosha meel walba waxbay ka tidhi ilaa xamaamkii baa lagula socdaa ilaa xaaskii markaa kulmaysaan baa lagula socdaa meelnaba diintu kaaga hadhi mayso ee baahidaad u qabto iyo saaad u fulinaysa waa si ka badan hurdada iyo raashinka can anas waa xokaynii nabiga radia allahu canh qaala kaana rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nebigu wuxuu ahaa buuri kaanaduna waxay ku tusinaysaa farabadnaanshee idaa dakhala alkhalaa marka uu had iyo jeer xamaamka galo iyo meeshan uu kusoo xaajo qaadanayo wadaca khaatama fargalkiisuu dhigi jiroo lamuu geli jirin akhrajahu larbaca wa huwa macluul xadiidku waa cilaysan yahay inkasta oo ciladaasi akhiiran ragga nuqaaddaa qaarkood ay ka saareen oo ay saxiix ka dhigeen lana cuskan karaa bay yidhahdeen laakin naqla bnu xajar fi talkhiis alxabiir tasxiixahu can itirmidi wabni xibbaan waalmundiri rag badan baa markaas ayaa saxiix ka dhig oo ka saaray cilada waaya xadiidku saasuu tilmaamay nebiga calayhi salaatu wasalaam fargalkiisa wuu iska bixin jiray marka uu had iyo jeer xamaamka gelayo sababtuu u bixin jirayna waa laba arrimood dee waxa uu doonayaa mararka qaarkood way dhacaysay fargalka inuu marna midigta ku xidhan yahay marna bidixda ku xidhan jiray waa meelaha looga xadiidka waxaad ka akrii karaysaa mujaladka u dambeeya ahaa abu daawuudka waana xadiid saxiixa midig inuu midigta iyo bidixda labadaba ku xidhan jiray rasuulku sala allahu calayh wasalam fargalka iyadoo taa looga qiyaasan karo saacaddana oo mar hadduu fargalka labadaba ku xidha in saacaddana labadaba lagu xidhan karo waana midigtao qurun daruuri ahayn waaya kolka haddii uu dee bidixda ku xidhan yahay si uu nadaafadda istijada uga bogto iyo dahaarada ayuu isaga bixinaya waxa cilada labaad ay tahay waxaa ku qornaa muxammadun rasuulullah fargalkaasi nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa shaabadiisa marka saddexdaa eray muxamed rasuul allah oo isbarbar yaalla ayaa ku daabacnaa fargalkiisa markaa shaabad buu ahaa dabeedna isagoo diidaya dikriga inuu la galo ayuu iska saaraya marka xadiidku waxa uu daliilu yahay shaygii dikriga shayga dikrigaa inaan lala gelaynin ehm, meesha iyada ah wixii markaa ismi mucadamahee la weyneynayo waanaynu arki doonaa axaadiista qaarkoodoo taa xusaya waataynu xalaysana soo maraynay qur-aanka kariimka ah in weyneynta la weyneynayo ayay ka mid tahay tani inaan lala gelaynin meelaha kudaafadda ah iminkana dadka qaarkood booyadan maaragtay suuliyada iyo qaada ayaa xagga dambe ka qorayaan ah, qur-aanka aayado kamida ah, subxaana allah iyo kolaygii a ah, saaxibulmurqaankii iyo marka gidaarada liita iyo qur-aankii meelaha laguma qorayo waa nooc ihaanaa wey waxaa kaloo xadiidka aynu ka faa'idaysanaynaa ismiga ilaahay asmaada qur-aanka wixii dikriya inaan lala gelaynin xamaamka fuqahaadu waxay ka soo reebaan dee haddii aan balaayo ka weyni dhacay haddii lagaaba xadayo masalan kitaabkii ama wixii dikrigi uu ku qornaa ama lacagtii dee tawxiidka uu ku qornaa haddii dee lagaaba xadayo dee markaa waxay noqon kartaa daruura ayay noqon kartaa qaala shaykhu lislaam addaraahimu ida kutiba calayha laa ilaha ila allah wa kanat fii mindiilin aw khariita yajuuzu an yadkula biha alkhala dee lacagtii haddii aad wax ku duuduubto markaas oo kale ila meelaad dhigi karaysaa ma jire da iskala gal buu sheekhasi waxa ay tahay tani dikrigoo la weynanaya asmaada ilaah iyo qur-aanka ila ilaahay baa wuxu uhi waman yucadim shacaa'ir allah fainaha min taqwa alquluub waa karaahiyo ayaa lagu tilmaami karaa oo ilaa heer xaaraantinimo aanay gaadhsiinin culimadu waxaa laga faaidaysan karaa qofku in uu samaysan karo faragal ka nebigu weliba waxau ahaan jiray in lacagna u ahaa si gaara ah wuxuu sheekhu raqamka toddobaad ee mustafaadaadka ugu sheegaya ama almusxaf fayaxrumu idkhaaluhu in lala galaa waa xaraam tuuliga aw idkhaalu bacdihi almakaan almucad liqadaa'i alxaaja walow kaana malfuufan bixaay waxba ha lagu duuba haddii doonayo galba ku jiro limaa lahu min makaanatin laa tusaama derajo uu wuxuu gaadhsiisan yahay qur-aanka aan wax kale la barbar dhigi karaynin ilaahay baa sidaas ugu sifeeyo qur-aanka dhexdiisa innahu la qur'aanun kariim qur'aanun majiid wa innahu la kitaabun casiiz dikrun mubaarak sifooyinkaa faraha badan baa ilaahay kitaabka dhexdiisa ku sifeeyey saa darteed waxaan kale loogama qiyaasan karo ee qur-aanku waa kasii duwan yahay marka xadiidku taasuu faa'ideeyo aynu ka qaadan can anasin mar kale radia allahu canhu qaala kana nabiyu sala allahu alayhi wasalama ida dakhala alkhala markuu xamaamka galo macnaheedu doono inuu galo weeye qaala wuxuu odhan jiray dikrigii baa laguu sheegayaae allaahumma inii acuudu bika min alkhubsi waalkhabaais akhrajahu sabca xadiidkaasoo toddobadii imaamba ay soo wariyeenoo saxiixa waxa uu anas leeyahay saasuu nebigu odhan jiray calayhi salaatu wasalaam waa ducaa ay habboonta inaad xafido ubadkana xafidsiiso waayo shaydaanku Eh, jidhkeenna waxaa ka qariya halka inaga jidhkeenna maradu ayna kala qarinayso isaga dikrigaa ka qariya dikriga ayaa inaga qarinaya dayrna inooga noqonaya saa darteed inaad kaga gaashaamato dikriga ilaahayo waxaan kaa magan galay min alkhubsi waalkhaba'is alkhubs waa jamcu khabiis waalkhaba'is jamcu khabiifa shaydaanka lab iyo shaydaanka dhadig ayaan ilaahay kaa magan galay kiisa lab ee aarka ah iyo kiisa dhadiga goosha ah ilaahayow labadaa cafaariida labadaba adaan kaa dayf waa kalbi ilaahay u abuurayoo kalbina had iyo jeer waxa kaa joojin kara cidda aftaqaano uun ee marna dirta marna joojisa si kale kaaga joogsan maayo <clears throat> waaya xadiidka waxaynu ka faa'idaysanaynaa isticaadada in uu dee qofku la yimaado waaridka ah rasuulka soo aroortay sala allahu calayhi wasalam ile mar warba wuu ku barbarcararaya waxaa laga yaabaa in qofku haddii aanu dikriga isticmaalin xarumihiisiina uu ugu tegayo khatarba u geli karo way dhacdaa dad badan oo intay suuliga galeen iyagoo sillan ka soo baxa ama suuxsan soo ma jirto oo dabeedna la idhaha heblaaya markay suuligii gashay ama ilmihii yaraa ayuunbuu dabeetana dhacay ama isagoo qayliyayo la arkay waa si uu isaga ilaaliyo muxaawalata shaydaani iidaah inuu shaydaanku ama dhibo ama wasakheeyo waxaa kaloo aynu ka faa'idaysanaynaa shaydaanka in ay xarun u tahay alkhabiid min alamkina waalashkhaas dadka xun iyo meesha xun baa xarun u ah tanazalu calaa kulli afaatin afiim waxay ku soo degaysaa qof kasta oo liitoo been abuurada macnaa qofka khabiidkaabaa ah shaydaanka xarun u ah meesha xunina xarun bay u tahay inaad ilaahay magan gashaad se kaga gaashaaman karaysa maaha oo qura xamaamka laakiin kudaadfadaha iyo meesha liidatay qofku markuu marayo ducadan dee wuu akhrii doonaa ducadani fadliga ay leedahay waxa uu sii muuqan doonaa waktiga uu qofku xamaamka gelayo hadduu aanu ilaawin ee uu joogteeyo markuu sii gelaya ama ka soo baxayaba ducada sii kasoo bixiddana waynu arki doonaa waxa lagu qorayaa min addaakiriina allaha kaiira wadaakiraat xasan xasanulbasri waxa uu leeyahy isagoo ereygaa u horeeya ducada fadliga uu leeya inoo sheegaya allaahumma hiya majmacu ducaa ereygaa laftiisaaba ducadu ku ururtaa faducaau bilafdi illaahum huwa su su'aalu llahi bijamiici asmaa'ihi wa sifaati ereygaasoood isticmaasho ayaaba baryo weyna buu leeyahy oo yaa allaahumma halkiisii allaahumma ya allahu halkiisii buu ku jiraa ereygani waa sunne markuu qofku xaajo gudanayo ama xamaamka ha gelayo ama meel bannaan oo iska saxraaba ha ku gudanayo ee shardi maaha u xamaamka qura ee haddaad meel gelaya iska joogtana dee markaad halkaa gelaysa ama aada fadhiisanaysa ducada akriyaysa waa ko alamkina ayiba mawa almalaaikati alkiraami albarara walamkina alkhabiita mawa shayaaiin hataa aynu hore usoo sheegnay xadiidku wuxuu faa'iideynayaa shaydaanku inuu jiro safiraadiisuna waaba gaalnimo ma arka haddii la odhan lahaana intee khalqi jirta aynaan arkaynin oo akhiiran markii xataa alaab iyo mijariya wax lagu eego intee inta noolaha ah ee aynaan arkayn baaba ka badan intaynu arkaynaba kuwaasun buu la mid yahay waxaan ay leeyihiin ducadan nebigu calayhi salaatu wasalaam in laga naqli jiraybaa oo uu kor u qaadayay markuu sii gelaya ayaa laga faaidaysanaya ila haddii aanu dadka maqashinin lama maqleen marka dhib male in lagaa maqlo si loo xusuusto caruurta iyo dumarka iyo ay u xusuustaan had iyo jeer caruurta yaryari waalidku waxa uu isticmaalaya ama ereyada uu leeyahay meel bay kaga dhigaan markaa kolkaad waysada qaadato ama wixii aad ku dahaaro qaadanayseed xamaamka galaysa haddaad leedahay allahuma innii acuudu bika min alkhubsi waalqabaa'id caruurta yaryarayd iyo dumarkii ay ku maqlayaan iyana way xusuusanayaan way ku tarbiyad qaadanayaan saa uu nebiguba umaqashinaya calayhi salaatu wasalaam asxaabta wacan anasi radia allahu canhu qaala kaana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxau ahaa yadkhulu alkhalaa xamaamkuu geli jirayoo fa axmilu waan qaadi jiray ana aniga iyo wagulaamun inan naxwii aniga ila mida oo ila asaaga ama gedahayga ah ayaa waxaanu u qaadi jirnay idaawatan weyso min maa biyo ah si ugu soo istijoodo wacanazatan murjinna waanu u qaadi jirnay murjin marka uu tukanayo aanu cayinin labada soxokaynta nebigaanu ahayn calayhi salaatu wasalaam dabeedna kolka uu xamaamka usii socda annagaa saacidi jirna idaawadaasaanu qaadi jirnay idaawadu waxa wey sibraar yar xayawaan yaroo dhala sibraarka laga saaray weeyi oo markaas biyaha lagu shubanayo oo halkii waysada ayay ku jirtaa xoogaa litiradii biyaha ah ayay qaadaysa canaasadanina mar waxay ka dawo tahay waa sufradii marka uu soo weysaysto rasuulku sal allahu calay wasalam kolleyba salaad buu diyaar u yahay meel bannaan baa inta badanna laga yaabaa kolkan uu dee baxayo ee meelahaas uu fog tegayo dabeedna halkaas uu hortiisa qotominaya xadiidka anas baa wariyey watasharafa bikhidmati nabiy sal allahu calayhi wasalam cashara sanawaat toban sanadood buu sharaf ku helay khidmadii nebiga uu khidmaynayay waanu ka faa'iiday ducadiisii iyo barakadiisii adduun iyo aakhiraba waxaa kaloo laga qaadanayaa marka had iyo jeer qofku uu doonayo inuu soo xaajo guto meeshuna ay bannaan tahay meel bannaanaysa inuu durko dadka ishooda si uga libdho o aan cidi u arag sidaasaanuu nebigu samayn jiray markuu meel bannaan joogo laakiin dee meel asturan kolka ay tahay waa inuu qofku soo xidho oo aanu ka tegin meeshiyo furan waa nooc edabdarra ah ama caajisnimo halkii u dambaysay xamaam intuu galo qofku inuu iska soo xidi kari waayo dhibkeeday leedahay oo dabeetana ha dhowto lagu soo hujuumo waxaa kaloo habboon si dee ishu ay aanay u arag qofkan waktigaa isna aanu u nixin qofkan kalena aan uga dirin had iyo jeer dadka xamaamada leh iyo guryaha iyo in albaabka xamaamku uu noqdo mid muxkama oon dildilaac lahayn iyo meelo daldaloolla la ahoo laga eego qofkan dee ku jira waa inaanu yeelanin ee xamaamku uu si wanaagsan u asturnaado weliba waxaa fiican codka iyo sanqada iyo urta iyo waxaa si aan laysu maqal xamaamadan faraha badana la isku xidhiidhinayo in dushana ay ka xidhnaadaan albaabkuna adag yahay oo qofka codka ka soo baxaya iyo sanqadhiisa iyo waxaa inaan la kala maqal ayay ku wanaagsanta sidii kale loo laydhinaya waa halkeede laakiin in lagu xisaabtamo taa wa xadiidku inoo faa'iideeyey in biyaha uun lagu gaabsan karo waayo xadiidkan biyuunbaa uu sheegaya laakiin wax dhagaxaan iyo waxba lama socdaa waana saddex xaaladood sida loo istijoon karaa in biyo iyo wax adag la isu iyo in biyo qura la isticmaalo iyo in wax adagoo keliya la isticmaalo xaaladda u fiicanina waxa weeye inuu qofku shay qalalan kolka hore isticmaalo dhagaxaan iyo qoriyo iyo haddii uu magaalo joogana dee waxaan eh, kala furfurmaya ee eh, sida bahalkan yaro clinicsoo kale ayuu isticmaali doonaa oo biyuhu biyaha markaa raacayo o aan dee dhibaato ku ahayn ilaan dhib baad keenaysa haddii meeshii biyaha lagu isticmaalaya dhagaxaan ku gurto waa nooc badownimo ah oo dabeedna belamar loo baahdo xaafadda iyada ah waad ku soo duusha dhib baad ku reebtay marka si aan dhibkaasi u imanin wax maxluul ahoo biyuhu ay ridqi karayaan waa inaad keento aada ku isticmaasho iyo biyaha saddexda siyoodba waa ku sugan yihin nusuusta waynu arki doonaa kani waxa weeye markii uu biyaha isticmaalay rasuulku sala allahu calayhi wasalam saasaana markaa fadli badan labada in la jamciyo midkoodna waa lagu gaadsan karaa inkastoo qaarkooda leeyihiin marka had iyo jeer in biyo lagu gaadsado ayaan wanaagsanayn bay yidhaahdeenoo shay qallalan oo keliya in la isticmaalaa dhaantada waxa ay ula kacdeen meel kale ay ula kacdo waxay idhaahdeen dee gacantiisii baa taabanaysa markaa wasakhdii isagoon suulinin hadduu biyo keliya isticmaalo laakiin taa waxaa looga jawaabay in dee kollayba biyihiibaa wixii gacanta eh, taabtayna nadiifinaya sidii meeshan ile waa isla jirun gacantii iyo halkan kaleba waa isla jir marka biyihii aad ku nadiifisay meeshaad maydayso gacantiina in lagu nadiifiyo wey welibana wuxuu si uu nadaafadda usii xoogaysato in saabuun iyo wixii jaraya wasakha markuu xalaal ka soo baxo qofku inuu isticmaalo wey sidii ay usoo aroortay riwaayadii sheegaysay nabiga caleyhi salaatu wasalaam inuu ciid geliyo faraha ciid buu geliyey kadibna wuu maydhay manaa taasi waxay tilmaamaysaa inay sunno tahay nadaafadu qima halka u inay noqoto qofka muslimkaas waxaynu ka faa'idaysanaynaa jawaazi istikdaami alaxraar xataa fii mili haadihi alashyaa qofka xorta ah inuu u adeegi karo kii ka fadliga badnaa ama waalidka u ahaa ama uu ixtiraamayay xataa xaaladahan gaargaarka ah inuu isticmaali karo oo qofkii aan maydhan karaynin in loo maydi karo oo qofkii aan istijoon karaynina xataa waalidkii iyo dadkii maaragtay xigsadaaha in dee la saacidi karayo oo maaragtay dee mar walba ah, qofka muslimka ahi tixgelin buu yeelanaya iyo sharaf wixii walaalkii ku taro wacan ilmugiirati bni shucbata radia allahu canhu qaala qaala liya rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu igu yidhi buu ihi hudi ilidaawa waar qaad oo ina mari wey fanalaqa nebigu wuu socday xataa tawaaraa jeeroo uu iga libdhay canii aniga ilaa uu iga libdhayay banaankiibuu sii socday faqadaa xaajatahu muraadkiisii buu soo gutay rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxaynu markaa halkan ka aragnay inta mustafaadaadkii xagga horeynu kusoo horumarnaye waxyaabaha kusii kordhi kara waxaa ka mid ahun xayaa nabiyi sala allahu calayhi wasalam wa kamaalu khuluqi nabiga xishoodkiisa iyo akhlaaqdiisu sida ay u waafi ahayd waafi u ahayd wa bucduhu camaa yustaxyaa minhu wa huwa qudwatun likulli muslim allo wixii laga xishoodo o dhan nebigu waa ka durki jiray oo maaragtay rasuulku sal allahu alay slam marka bal banaan baa la marayaae goorta uu libdhay mise kilomitir buu socday masaafad aada u dheer wey aada u dheer wey berigii dadku qaxoontiyada ay tegeen baa banaan ayaa arrinkoodii uu ku dhacay rag iyo dumar mid si hareeraha loo kacay dabeedna si ay isu qanciyaan ayaa waxay idhahdeen hana faydan hana fogaan bay dhaheen <laughs> khatar cadiim hana fa hana faydani hana fogaani qofkii siduu ku aag inuu yaro hambal odhanaya sidii shimbirtii habas shaw waxaa ka gudanaya khatar cadiim waa meelaha gobonnimo dooradu inaga soo raacday wey marka waxaa loo baahan yahay in aan la fogaanin inaan la faydan laakiin la fogaado la fogaado qofkii uu asturnaado saasay ahayd ambiyada iyo dhaqanka saalixiinta nebi muuse calayhi salaam intii ay ku haysteen wey reer banu israa'iil waxay idhaahdeen marka reer banu israiil way isqaawin jireen sida nimanka gaaladoba rag iyo naagaba meelaha xeebaha intay iswada qaawiyaan ay beerka u wada jiifsadaan ama dabaashaan saasay maaragtay ahaan jireen oo nebi muusena gaar buu umaydhan jire dadna waxay yidhahdeen wax kale isla qarin maayo sheenuu leeyahay waa kii dabeedna ilaahay beri yeelay ee dhagaxii dharka kala soo cararay qisadii dheeray ya ayuha aladiina aamanuu laa takunuu kaladiina aadaw muusa fabara'ahu llahu mima qaluu wakana cinda allahi wajiha waa dhaqanka saalixiinta asraada iyo adaabta wey anshaxa rag iyo dumar haddii dumarkuna gaar isku yihiin ragguna ay gaar isku yihiin meel la wada seexanayo meel la wada joogo mucaamalada iyo wada joogu uu badan yahy mar walba waa ina cawrada asturnaata oo aanay raggiina odhan dee maxaa ka jira intaan leeyahay in laeg buleey gabadhiina aanay odhan dee intaan leeyahay in laegba heblaaya baa leeda maxaa layska qarinba waxaas waa idabdaraw wa can abi hurayrata radia allahu canh qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nabigu waxau ihi taquu war waxa aad ka dhowrsataa ka feejignaataanoo iska ilaalisaan allaacinayni labada meeloodee nacdasha keena inaad ku xaajo gudataan iska ilaaliya alladii kii weeye macnaha ficilka alladii ficlu ladii qofkii ficilkiibaa nacdal keeni kara qofkaasoo yatakhallaa ku xaajaysanaya oo masalan ku kaataya ama ku saxaroonaya fii dariiqi annaasi dadka wadadooda aw dillihim ama harkooda meeshay dadku harsanayaan ama waddaday marayaan qofka xaajada ku gutee ku saxarooda waxa uu mutaysanayaa lacnade nacdashaa iska ilaaliyayaan ummaddu nacdalin buu yihi rasuulku sala allahu calayhi wasalam adaabta wanaagsan baa caynkaas in meesha ummaddu ay ku kulmayse barkulanka oo ah ama ka aroorayso ama had iyo jeer ay marayaan iyo suuqooda meeshay ku ganacsanayaan mamnuuc weeye xaaraan weeye qofka marka halkaa ku xaajo gutee la nacdalana xaq buu u yeeshay wazaada abu daawuud can mucaad radia allahu canhu almawaarid riwaayadasi waxay ku dartay meelaha laga aroorayo walafdu waxau ahaa abu daauud ittaqu lmalaacina ahalaaa saddexda meeloodee nacdasha keena iska ilaaliya alburaaza fi lmawaari meesha laga aroorayo oo lagu saxaroodo buraasku waa saxaradii in lagu saxaroodo meesha mawaaridkee laga aroorayo taa iska ilaaliya kow wa qaaricati ariiq iyo wadada bartankeeda hayweygaa ummaddu ay marayso iyo wadil harkii la fadhiisanayay taana iska ilaaliya waliaxmed can ibni cabaasi radia allahu canhuma axmedna wuxuu la kordhay aw naqci maain biyo fadhiya biyo fadhiya ha ku saxroonine iska ilaaliya iyaduna waa xaraami wa wa fiihimaa dacfun labada riwaayo dambe dacfi baa ku sugan laakiin dee kaa horaaba inagu filanoo waxyaabahan dambe la sheegayna kuwa horun bay lamid noqonaya wa akhraja dabaraaniy wuxuu isaguna soo saaray annahya diidma uu nebigu diiday can qadaa'i alxaaja in qofku muraadkiisa uu ku guto taxta alashjaari almusmira dhirta had iyo jeer midhaha leh hoosteeda taxta alasjaar almusmirati dhirta midhaha leh ee laga guranayo iyo wadifati nnahri wabiga qarkiisa wabigii aljaari ee qulqulayay ee loo baahanaye laga soo dhaansanayo qarkiisa in lagu saxaroodaana waa xaraam waa min xadiidi ibni cumara bisanadin daciif asaaniidan oo dhami markaa iyaga dacfi baa ku sugan laakiin dee asalkaa hore ee maaragtay dariiqa iyo ka hadlaya harka iyo kuwaasun bay kuwan dambena la mid noqonayaanoo xaggii maaragtay isku xukun yihin waayo marka meelahaasi nacdal baa lagu mutaysanayaa buu rasuulku leeyahy sala allahu calayhi wasalam haddii wax lagu sameeyo waxaynu xadiidka ka faa'iidaysanay dadka waddadooda iyo harkooda ay iyagu marayaan ama xoolahoodu ay marayaan ama gaadiidkoodu marayo in wasakh baa la dhigaa inay xalaal tahay waaya waxyaabaha aynu habeenkii dhaweydna waataynu soo xusnay waa dhibka jiray ka mid tahay dad aan suuli lahayn oo intay ku saxaroodaan bacyo wixii lamida ah suuqa soo dhigaya arrintaa qofka iimaankiisu waa inuu diido wey cidda ku joogsataa haddii ay nacdasho allaha nacdala kii ficilkan sameeyey hadduu idhaahdo inuu xaq u leeyay xadiidka ka faa'idaysanaya de qofkii oo la nacdalayna habaar weyn baa ku dhacay marka ha layska ilaaliya taasoo dadkaa looga digo bakaaradana xamaamaha loo sameeyo meesha loo hoyanayo kullu hadihi almaraafiq haamatun wanaaficatun linnaas ummaddii bay anfacay meel kastoo ummadda anfacayso barkulan in lagu la xumeeyo maya waxaa looga qiyaasanayaa meel kastoo dadku isugu imanayo oo danaha guuda waxaa kaloo aynu ka faa'idaysanaynaa ixtiraamu alacimati waalashriba had iyo jeer waxa la cunayo iyo waxa la cabayo iyo in laga ilaaliyo meelaha lagu iibiyo iyo kudaafadda in laga ilaaliyo meesha suuqa ee lagu iibinayo cunada iyo cabitaanka iyo khudradda iyo waa in laga ilaaliyaa wixii wasakhee dhibay ah, saxaradii iyo kaadidii iyo Ehm, dameerahan meesha kusoo urursan maaragtay xaarkoodan qurunka badani kasoo kacaya iyo waxaa in aada looga ilaaliyo wey la basriyo oo laga hagaajiyo meesha nooc sunaynana way noqonaysaa ummaddu cunadoodii iyo cabidoodii haddii aad wax a keento dee adigoo suneeyey kadalik kan iibinaya laftiisa meesha qurunkaale inuu ku iibiyo maaha markuu iibinayana waa inuu shaygii weel hagaagsan ku iibiya gaarigu meeshaa uu maanta maantaoo dhan budhaahaya haddii sidii canayd ag taalo ama xalwadii iyo wixii macaana uu ag yaala meeshaa xaarka dameeruhu budha ka hayo dee waa nooc sunayna wey ah, khatarteeday leedahay waay waayo xadiid xasana buu nabigu ku uhi man aada almuslimiina fii ariiqihim wajabat calayhi lacnatuhum qofka ummadda wadadooda ku dhiba ama dhagaxaan udhiga ama godod u qoda ama wax dhiga wasakha nacdashooda ayuu mutaystay kaas qofka ficilkan xun sameeye nacdal baa ku dhici karta xadiidka macnihiisu waxa weeyaan dee nacdashuna wax sahlan maaha waa naxariista ilaahayo laga durkiyo qofkan maxaa loo nacdalaya haddii la yidhaahdo waxa weeye wuxuu sameeyey waa daalin qofkuna haddii uu madluum yahay dee wuu odhan karaa qowl xun wuu ku odhan karaa kii dulmiyey waxaad arkaysaa shareecaddeenu kamaalu shariicati alislaamiyati wa sumuwuha min xaysu anadaafati wanazaha shareecaddu qimada heerka sarey ka taagan tahay nadaafadda iyo iyo hufnaanta iyo quruxda iyo xaragada meesha u sarraysay ka taagantahay waladiina yuduuna almu'miniina waalmu'minaati bigayri ma ktasabuu faqad ixtamaluu buhtaanan waisman mubiina waxyaabaha runtii dhib kale waxaa ka mid ah maanta la ii sheegayay khudraddanaa lasoo buufiyaa wax jira maaha waa la sheegay soo maaha khudradda beeralaydu way soo buufisaabaale si ay inoogu soo dhaldhalaasho anu waxaan moodaya waxaa lasoo buufiyaa inuu yahay un jaadka oo dabeetana qolada suntaa hoosta ka sumaysan ay yihiin un nooca qaylaya dadkii khudraddiina waa loo soo buufinaya beeralaydii waxay ugu soo buufinayaan sun khatar ah ama bay ka dilayaan ha la idhaahdo ama de horay u korinayaan ha la idhaahdo arrintaa in wa waa xaaraan wey waa taa u nabigu ka warramaya calayhi salaatu wasalaam waa sunayn weeye marsalarkii iyo baashii iyo iyo wixii la cunayay ummaddu ay cunaysa haddii la suneeyo oo si maaragtay uu hore ugu kobco ama uu qofkani wax uu iibsado unu helo dhibkeeday leedahay haddii wax lagu samaynayo ama cayayaan laga daweynayna waa in dhakhaatiirta qofkuu la tushadaa waxaan ummadda wax waxyeeli karin waa inu noolaa haddii kale khatar wey waayo waxaa dee qawaacidda sharaacadeena ka mida dafcu lmafasidi awlaa min jalbi lmasaalix ummadda wixii mafsadaa in laga joojiyo ayaa ka wanaagsan oo laga horraysiinayaa wixii maslaxada hadduu saaxiibkan beer beerluhu uu maslaxad ku qabo amaba dadka laftigoodaba uu leeyahy khudrad badan u keeno maslaxadu halkaa ka eegayo dee mafsadada ka imanaysa a dhimashada iyo dadkan ku sunoobaya waa sun dee biirayso muddo uun samada kadib qofkii kusoo baxayse imaaraadka had iyo jeer marka ay dhakhaatiiru dadka baanaanba waxay dhahan war soomaalidu waa maxay suntanay cunaan way wada sunaysan yihin macnaha waxa soo baxaysa taxliil daqiiqa marka lagu sameeyo sun baa soo baxay marka waa in laga ilaaliya wixii khatartaasa ummadda fiiha ana kula maa yu'di lmuslimiina fahuwa xaraam wax kastoo muslimiinta dhibaya inuu xaraam yahay baa halkaa ka muuqata waaya وعن جابر رضي الله عنه قال قال رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم نبgu waxau hi إذا تغوط الرaجuلaaن labada nin marka ay xaajo gudanayaan ay meel saxariyo kaadi ku gudanayaan falyatawaarى ha qarsoomo oo ha libdho kul waaxidi minهuma mid kastoo ka midihi can صaaxibi kii kale la socday ha ka libdho oo hakala kala libdheen walaa yataxaddatha ayay sheekaysanin iyagoo xaajo gudanaya fa ina allaha yamqutu calaa dalik ilaahay wuu cadhoodaa arrintaa daraaddeed liajli dalik yamqutu waa cadhoonayaa ilaahay calaa daalika arrintaa daraaddeed buu la cadhoonayaa xadiidku macluul baa lagu sheegay iyo mudarib laakiin macnaha uu ka hadlaya waa macno saxa ayuu xadiid ka hadlaya adaabta waxaa ka mid a ah had iyo jeer laba qof oo wada socdo meel maraya haddii ay muraad yeeshaan ay doonaan inay kaajaan ama wixii kaleba ay gutaan ha kala durkeen ilaa ishooda ay kala libdhayso mid waliba geed dabadii ha maro ha kala durkeen nooc edab daraa iyo akhlaaq xumaa ah weeye iyagoo kaajaya inay haddana wada sheekaysanayaan oo aanay sheekadiiba jarine way iska dhacdaa reermiyiga dadka aan markaa aqoon lahayn iyagoo sheekadii iska wada uun inuu kana halkan fadhiyo kana halkan fadhiyo ama gabadhiina halkan ay fadhido tii kalena fadhido oo sheekadii sheekadiinu halkii kasii socoto laga wahsanayaba in warka la kala gooyoba waa nooc cidan ka digaya nabigu calayhi salaatu wasalaam laba nin buu sheego labadii dumar ahaana waa la waxa xadiidku uu diidayaa hadduu sugmaba taxriimu taxadus athnaa'a qadaai alxaaja maca alkayr inuu cid la hadlo qofku maya waktigaas hadalka wuu xidhaya waxaa kaloo aad ka arkaysaa in dee cadho allada ay iman karayso cadho alla ku mutaysan karayo marka adaabta laga faaidaysanaya waxa wey qofku markuu xaajadiisa gudanayo meel banaan ha ku gudanayo xamaam ha ku jiro hadalku waa mamnuuc hadalka waa la joojinaya hawl hadal isma galo wey wacan abi qataada radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxa uu yidhi laa yamasanna yuu taabanin axadukum dad yahow midkiin dakarahu xubinkiisa taranka yuu ku taabanin biyamiinihi midigtiisa wa huwa yabuulu isagoo kaataya walaa yatamasax yuu kaga istijoonin min alkhalaa wixii wasakhaha uu iska maydhayo yuu kaga istijoonin biyamiinihi midigtiisa oo midigtana yuu ku istijoonin walaa yatanafas qofku yuu ku neefsanin fi linaa weelka uu wax ku cabayo uu wax ka cabayo yuu ku dhex neefsani muttafaqun calayhi walafdu limuslim adabiyaadkii akhlaaqiyaadkii sarreeyey qofka muslimkaa ah, dhaqanka u ahaa buu xadiidku sheegay oo ah saddex arrimood kow midigta midigta waxaa loo isticmaalayaa wixii wanaagsan laakiin looma isticmaalayo meelaha hoos hoose inaad ku taabato qofku xubnihiisa taranka iyo meeshaa saxrada iyo kaadida iyo meelaha hoos hoose midigta wuu ka ilaalinaya yuu ku taabanin dekarkiisa rag iyo dumarba xubinkiisa hoos ha ka ilaaliyo midigta xataa wahuwa yabuulu waxay tilmaamaysaa marka qabashada isagoo macnaha qabanaya yuu ku qabanin marka uu markau macnaha kaasayo yuu xubinkaa ku qabanin midigta ha ka ilaaliyo waa qabashadii baa la diidanya mar walbata laga hadlayaa waxa weeye wixii aan daruuro ahayn haddii daruura ay keento dee qofkii bidixdii uu la-yahayba oo midigta unu haysto dee wuu isticmaali laakiin nadaafadu ogaan walaa yatamasax min alkhalaa'i biyamiini khalaagani waa saxaradii yatamasaxna yuu ku maydhin wey yuu ku maydhin midigta saxaradii markuu istijoonaya midigta yuu ku istijoonin qof ka ilaaliyo qayb kale oo baabka cunada iyo cabidda adab kale oo kusaynaysu xadiidku sheegay oo ah markuu qofku sharaabka cabayo ama shaa ha ahaado ama waxqabow ha ahaado noocuu doonayo ama keligii ha cabayo ama ha lala cabayo yuu ku dhex neefsanin waa durduurtii geeloo kale u egaanaysa yuu ku dhex neefsanine intuu qofku xoogaa cabo ama qurquriyo afka ha ka qaado ha iska neefsado ha ku celiyo haddana ha neefsado sidaa ha wado saasaa caafimaadkuna ku jiraa adaabtuna ay ku jirtaa si aanu dadkana usunayn isaguna isu sunayni ciddii kale la cabdi lahaydna aanay u arag wuu ka istiqdaar baa dhacayo dee waa laga waswaafaya waxaynu halkaa ka qaadanoo kale bayaanu sharafi lyadi lyumna wa fadliha cala lyadi lyusra ilahay wuu kala fadlay waxyaaba badane midigta ayaa ka fadli badan bidixda sidaa daraaddeed xaaladaha wanaagsan unbaa loo isticmaalaya nabigana calayhi salaatu wasalaam waxaynu soo marnay midigta inuu u isticmaalayay wixii wanaagsan ee tahaarada iyo kabagashiga iyo arrimaha wanaagsan buu isticmaalaya waa koob shumuul sumuwu shariicati alislaamiya xaytu amarat bikulli naafic wanahat can kulli daarin waa qiimaha shareecada ka mid tahay iyo wanaaggeeda wax kastoo dhiba ummadda waa laga joojiyey ama naftiisa ha ku dhibayo qofku ama ummadda ha ku dhibayo wax kastoo dheefana waa loo soo jiidaya qofku lidalik baa qaacidada ay kusoo ururaysaa xikmadda loo soo dejiyo shareecada oo ah jalb lmasaalix wa dar lmafaad wax allo wixii dhibana in dadka laga riixayo wixii dheefana shareecaddu ay usoo jiidayso dadka nahyigan isaga ahi ma xaraam baa mise waa karaahiyo karaahiyada laftigeedaaba haddii la idhaahdo aan wax sahlan ahayn dahaba aljumhuuru ilaa anahu lilkaraaha wa ana nahya irshaadun wa tawjiih wa hada huwa araajix marka dee kaa laftiisa ilaa karaahiyadu waa walaasha xaaraanta alkaraahiyatu ukt lxaraam in yar hadday sii dhaqaaqdana way xaaraan a layska ilaaliyo wacan salmaana radia allahu canhu qaala waxa uu yihi salmaan laqad nahaana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxa uu noo diiday buuhi saxaabigaasi an nastaqbila alqiblata inaanu qiblada ula jeedsano biqaa'itin haddii aanu saxroonayno aw bawlin ama kaadi qofku markuu xaajo gudanayo inuu qiblada ula jeedsado taa wuu noo diiday nebigu aw an nastanjiya bilyamiin ama midigta inaan ku istijoonno wuu noo diiday ummadda islaamka haddaanna aw an nastanjiya ama inaan ku istijoonno biaqalla wax tiro ka yar min alaaati axjaab saddex dhagax ama saddex shay oo qallalan tiro ka yar inaan ku istijoonno wuu noo diiday wax ka badan mooyaane aw an nastanjiya inaanu ku istijoonno birajiicin aw cadmin birajiic waa saalo saalada xoolaha iyo digada xoolaha inaanu ku istijoonno wuu noo diiday aw cadmin ama laf lafaha inaanu ku istijoonno waa diiday saxaabigu saasuu inoo soo warinaya radia allahu canhu macnaha waxa weeyaan waa adaabtii laga doonaya qofka xaajadiisa gudanaya ee muslimka ah inuu rasuulkiisa ka gudoonto sala allahu calayhi wasalam qiblada yaan lala qaabilin dabadana yaan loo jeedin marka xadiidka soo socdaa inoo tilmaami doona in qofku uu bariyo galbeed ula jeedsan doono walaakin shariquu aw qaribu ayaa soo socota bariyo galbeed ula jeedsa oo looga jeedo uun meel aan ahayn xagga qiblada masaajida dadka qaarkood baa kacbaduba ay ka xigtaaba bariya galbeeda oo caalamka kala yaaloon dee innaga iyo madiine soon ahayn marka labadaa waa loola jeesan karaa iyaga macnaha meeshii aan kacbad ahayn waana loo sii jeesan karaa waana laga soo jeesan karaa taa waxaan uga jeedaa mubarir ma laha ama wax daliilo noqon mayse waa qowl daciifa si ay soomaalidu yidhaahdeen duul culimo qastaanu nahay ninkii la yidhi afarta jihaba waa la ii diiday buuri oo dhankaa ka ilaali waa qibladii dabadana ha ujeedin waa qibladii xaggaasina qoraxda kasoo soo baxdo sharafle xaggaana way u dhacdaa <laughs> afartaaba waa la ii diiday buui markaasuu meel kale wax kaxeeyey kaasi marmarsiiyo ma haysto laakiin bariyo galbeed adugu qoraxda laga ilaalima qibladan waxa laga ilaalinaya waana runtiye wey fiqiga waad ku arkaysaa kutubaha qaarka iyagoo barigaa iyo galbeedkaana ku daraya laakiin waa waxaan de asal lahayn xadiidka markaa kaasuu inoo faa'iideeyey waxaana ay tilmaamaysaa sharafta ay leedahay qibladu ayuu xadiidku tilmaamayaa waana meeshii loola jeedsanayay cibaadada ilaahay iyo salaada saasunbaa loo ixtiraamaya muqadasaadkana sida maaragtay dee xaramka qaybihiisa kale iyaduna haba loola jeedsan lakin ixtiraamkan bay leeyihin iyaguna waman yucadim shacaair allah ومن yucadim حرمات الله فهو خير له عند rabbi تقديسها biaacaati كالحج والاعتمار waawaafi والصلاة wasaa'ir العبادات walqurubaat waxa lagu weyneynayaa in alle loogu dhowaado laakiin in wixii xun lala qaabilo maaha tacdiimu lbeyt alcatiiq yashmal xarama xaramkiina waa xagga marka tacdiimka la eego way wadaagayaan laakiin xaggan itijaahiyo ula jeesashada qaybaha kale xaramka lama wadaagaan kacbada waxa labaadoo xadiidku uu sheegay in nebiga calayhi salaatu wasalaam uu diiday midigta in lagu istijoodo taana hore aynu usoo marnay wuxuu xadiidku jidaynayaa alistijmaar bishay lyaabi wax qallalan oo keliya oo aan biyo wadan inay u bannaan tahay qofka inuu ku istijoon karo laakiin shardigunbaa uxidhanoo shardigaasi waxa weeye in wuxu uu yahay wax ka nadaafada qofka dee dhammaystiri karaya marka dabeetana tiro saddexa ayuu xadiidku sheegay saddex warqadood ama saddex dhagax ama saddex qori saddex shay oo meeshii nadiifiya saddex wax ka yar baan waxba taraynin haddii saddexdaasi ay ku filaan waayaan dee qofku wuu ka kordhin karaa laakiin ka yarayntii baa la diidaya shardiga labaadee u yaalaana waxa wey waxaan la ismarinayaa waa inuu yahay waxaan ixtiraamna aan la ixtiraamaynin oo wixii la ixtiraamayo lama ogola in la isticmaalo sidoo kale wax nijaasana waa inaan la isticmaalin oo maalan laftu mararka qaarkood ayaa nijaasay noqon kartaayoo dee neef baktiye uu iska leeyahay digadiina waa nijaas marka digadiina yaan la isticmaalin lafihiina yaan la isticmaalin nijaasta ay leeyihin daraaddeed sidoo kale haddii laftii dee neef birfale ay amaba digadii waxa dhinac kalena sababta loo diiday waa noqon kartaa oo jinka ayuu nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam xoolihiisa inuu digada xoolaheenu raashin ay u yihiin digada xoolaha ayaa raashin u ah xoolaha jinka lafahanna waxa ay raashin u yihiin jinka oo markaynu inagu iska tuurno la wax walba laga dhameeyo ayuunbuu ilaahay dib ugu camirayaa uun khalqigaa kale marka intan aduu meeshaa ku daadisay lafihii haddana dib baa qolo kale dib ugu camirmaya marka yaa laga wasakhaynin raashinka xoolahooda iyo raashinkooda labadaa midna yaa laga wasakhaynin waaya mustafaadaadka xadiidka waxaa ka mida markaas dee taa soo marnay qiblada waa soo sheegnay waxaa kale oo maaragtay sii raacaya isaguna saddexdaa dhagax dhagaxaa la sheegayaa ah weynaga ku celcelinayna waa wixii qalalana wax nadiifinaya garigaa dee waxa ay isticmaalayeen dhagaxaanta iyo qoryaha iyo dikru laxjaari binaaun cala alaqlab fii acmaali lmustajmiriin waa meeshii in la nadiifiyaa loo jeedaa xigmadda loo diiday markaa lafihii iyo iyo baasan digada waa nijaas waa layidhi qowlka laakiin lagu midaysan yahay waxa weeye ji jinkaas aynu sheegnay ee khalqiga kale inagu lamaan iyagana in lagu ixtiraamaya marka masalada waxa isaguna ku hoos jiro kasoo hoos baxaya khilaafkii culimada ahaa digada xoolaha masalan digada xoolaha xoolaha hilibkooda la cuno digadooda ma daahir ma waxa weeyaan shay nijaasa mise nijaas maaha marka qolyaha odhanayeen waa nijaas sida madhabka shaafici oo kale xadiid ayaa kamida waxyaabaha ay daliishanayaan ah, iyo digada uu nebigu intoo u keenay saalada u keenay uu tuuray rasuulku sala allahu calayhi wasalam wili inaga waa rigsi ah, qolyaha qaarkoodna waxay leeyihin taa uu tuuray tu waxa ay ahayd dameer sida riwaayanka qaarkood ay sheegayaan tanna xikmadda loo dhihi aan loogu istijoonin waa ixtiraam dee la ixtiraamayo ay xoolaha raashin u tahay iyada iyo laftiiba marka khilaafka xagga dambe ayaynu kusii xusi doonaa kusii dhamaystiri doonaa insha allah allah subxana wa tacala